alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin khaas ahaan waxaynu ku jiray kitaabkii ku saabsanaa alumuur almanhiyi canha umuurihii la reebaayey caddaynta la caddaynaayo abwaabtii uu ku kulmiyey ee kitaabkaas waxaynu gelaynaa baabka laba baabu taxriimi lacni insaanin bicaynihi aw daabba ay baabu bayaani taxriimi lacni insaanin qof in la nacdalo xaaraannimada ay xaaraan tahay caddayntii la caddaynaya ayuu u baab yahay bicaynihi shakhsi ahaantiisa loo nacdalo oo la yidhaahdo lacana allaahu calaa fulaan ama lacnatullaahi calaa fulaan ama lacana allaahu fulaanan hebel ilaahay ha nacdalo aw daabatin ama daabad neef oo kale inuu markaa nacdalo inay xaaraan tahay caddaynta la caddaynaayo u baab yahay lacnadda waa in cid lagu habaarayo in ilaahay nacdalo oo ay ka laasimayso inuu naxariistiisa ka fogeeyo marka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood midba baab buu u guntayaa mid waxay tahay cid mucayan ah oo daat ahaan loo sheego loo cayimay in la nacdalo taasi wuxuu sheikhu yidhi waa xaaraan manu kala qaadin inuu muslim yahay faasiq ah ama saalix ah ama gaal inuu yahay ha yeeshee culammadu waxay isla ogol yihiin gaaladii la ogaa inay gaalnimo ku dhimatay amaba la og yahay inay ku dhiman doonaan in la nacdalaa inay bannaan tahay cala tacyiin sida abujahal ama abulahab waa gaalo la og yahay inay gaalnimo ku dhinteen haddii la yidhahdo lacnatullaahi calaa abi jahlin ama calaa abi lahabin ama cid nooloo la og yahay inay gaalnimo ku dhiman doonaan sida ibliis oo kale haddii la nacdalo oo la lacnat lacnatullaahi calaa ibliis inay bannaantay waa laysla ogoliyey cid saalixa lama nacdali karo ama bannaana cid muslim oo faasiqa isagana cala tacyiin looma nacdali karo lacana allaahu fulaanan lama odhan karo ama lacnatullaahi calaa fulaan haddaba ruux faasiqa ah oo khamriga cabbayo oo yacni waxaweye xumaanta markaa miisanayo oo xumaantii la jahrayo oo haddana cala tacyiin shakhsiyan in loo nacdalaa ma bannaana ama sidii isagaan ka toobadkelin ha ku dhinto ama ha noolaado sida jamaahiiru ahlicilmi qabaan culammada qaarkooda kollay wax ka soo reebaya waa jiraan oo jumhuurka culammada khilaafay oo iyagu yidhi haddii dembi laysku nacdalo shakhsigu la yimi aanu kana toobad keeninna xaaladda noocaasa waa la nacdali karaa laakiin sida saxiixi waa sida jumhuurka culammadu ku tageen ayaa saxan aan caddayn doonnaa insha allah qof gaala oo nool oo aan la garanayn inuu gaalnimada ka toobad keeni doono iyo in kale tacyiinan looma nacdali karo waayo dee waxa dhici karta inuu ka toobad keeno ilaahay soo hanuuniyo saas aawadee in tacyiina loo nacdalo ma aha khulaasada baab ka soo baxaysa waxay noqonaysaa gaaladii dhimatee gaalnimo ku dhimatay amaba markaa nool laakiin la og yahay inuu gaalnimo ku dhiman doono sida ibliis oo kale cala tacyiin baa loo nacdali karaa ciddii ka soo hadhay intaas iyaga cala tacyiin shakhsiyan looma nacdali karo ee wasfi baa lagu nacdali karaa haddii sifada dembi uu la yimi dembigaas oo lacnad keensanaya ayuu ku sugan yahay waaba daalim lacnatullaahi cala aldaalimiin haddaad tidhaahdo xaaladda noocaasa marka waxa weeyaan waa dhibi kuma sugna baabka dambaan u gunti doonaa kaas waa in sifo lagu nacdalaa baabu jawaazi lacni bacdi asxaabi almacaasi hayri almucayaniin markaa sifada marka lagu nacdalayo oo la odhanaayo waxa weeye lacnat ullahi cala aakili riba lacnat ullahi cala alraashi waalmurtashi lacnat ullahi cala aldaalimiin iyo alfaadaha la midka ah waa sifaa lagu nacdalayaa sifadaa ciddii ku sugan ee bitacyiin oo shakhsi ah taas iyadu waa bannaan tahay haddii dembigaasi uu yahay dembi lacnad keensanaya oo nusuustii adilada ay ku soo aroortay cidda samaysa in la nacdalo ama allah ama rasuulkiisu ay nacdaleen cidda waxaweeye markaa dembigaasoo kale la timi marka baabkan hore wuxuu ku saabsan yahay cidda tacyiinka inaan la nacdali karin xataa kuma gaaraho keliya dadka xoolaha markaysaa markaa lama nacdali karo cala tacyiin ya xoolihii markaa lama odhan karo daabaddan lacnatullaahi calayha ama markaysa markaa waxaan yani ashyaa kale iyaga laftooda oo dadku ku intifaacayaan hadday marka waxaa nabaataad tahay iyo hadday markaa guryo tahay iyo hadday markaa dhagxan tahay iyo hadday lacag tahay iyo hadday dahaba tahay toonna in la nacdala maaha waayo lacnadda arrinkeedu waa culusyi bal hadda axaadiista aan akhrino xadiidka baabka ugu horraysiiyey waa xadiidka kun iyo shan boqol iyo sagaaliyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo labiyo toddobaatan can abi zaydin haabit bn daxaaki alansaariyi radia allaahu canhu wahuwa min ahli baycati ridwaan saxaabiga abi zayd la odhan jiray kunyadiisa magaciisuna ahaa haabit ibni daxaak oo ansaarta ka mid ahaa wa huwa min ahli baycati ridwaan ridwaan iyo rudwaan labadaba waa la yidhaha ra'da lahoos dhigo ama la godo labadabana waa fasiix qur-aankana waa la akhriyay labadaba wa ridwaanun min allahi iyo wa rudwaanun waa laba qiraa'o sabci ah, waayahay baycadii baycatu ridwaan waa baycadii xudaybiya nebigu calayhi salaatu kula galaye dadkii ka qayb galay buu ka mid ahaa cidda baycadaa ka qayb gashayna fadli khaasay leedahay baycatu ridwaan waxaa loo yidhi dee allah baa yidhi laqad radia allahu cani almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara muminiinta ilaahay raallibu ka noqday goortay kula baayactamayeen geedka hoostiisa kula baayactamayeen dabeedna baatinkoodana waa la taskiyey facalima ma fi quluubihim nabiguna calayhi asalaatu wasalaam wuxuu ka yidhi laa yadkhulu nnaara axadun baayaca taxta shajara saxaabi la odhan jiray xaatib ayaa markaa addoon baa ka cawday dabeedna wuxuu yidhi marka xaatib wuxuu geli doonaa naar wuxuu tirsaday addoonkani inuu markaa sayidkiisu inuu dhibay dabeedna wuxuu yidhi wuxuu geli doonaa naar buu geli doonaa sayidkiisuu sheegaya markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam been baad sheegtay laa yadkhulu annaara axadun baayaca taxta ashajara naar ma geli doono qof bayca ku galay geedka hoostiisa naar ma geli doono qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi man xalafa calaa yamiinin bimillatin hayri alislaami kaadiban mutacammidan fahuwa kama qaal rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam man xalafa ku kastoo dhaarta calaa yamiinin dhaar ku dhaarta bimillatin hayri lislaam diin ku dhaarta diinkaasoo islaamnimada aan ahayn hayri waxay sifo ka tahay milladay ka tahay maxaa dhici karta in la isweydiiyo lais yidhaahdo wa talabu khayriilislaami way idaafaysantaho macrifa loo idaafeeye naatigu hadduu xaqiiqi yahay tankiirkiiyo tacriifka uu ka waafaqaa mancuudka shaygii la sifaynayeyna waxa weye waa nakiro sidee macrifo loogu sifeeyey miyay qaacidadii khilaafsan tahay jawaabtu waxay tahay ma khilaafsano khayru waxay yidhaahdeen culammadu waa mutawaqila fi tankiir nakiranimaday ku talax tagto ay aad u dhex gashan tahay saas aawadeed yacnii idaafada kuma macrifoobayso walow macrifadaha loo idaafeeye ku macrifoobi mayso bimillatin diin ku dhaartaa diinkaasoo hayrilislaami islaamnimada aan ahayn kaadiban xaaluu been sheegaayo ku dhaarta mutacammidan xaaluu u kasaayo u badrheeraayo ku dhaarta fahuwa kamaa qaal fa huwa isagu kamaa qaal waa siduu yidhi weeye bimacnaa waxa weeye hadduu yidhi sidaa haddaynay ahayn yahuudi baan ahay yacni waxa uu xadiisku sheegaya daahirkiisu inuu markaa yacni sidaa inuu yahay waynu soo noqon doonaa in sha allah waman qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama waman qatala nafsahu ku kastoo dila nafsahu naftiisa dila bishayin shay ku dila wuxuu doonaha noqdo cudiba bihi yowma alqiyaamah waa lagu cadaabaa shaygii ayaa lagu cadaabaa maalinta qiyaame waa masale labaad walaysa ala rajulin nadrun fima la yamliku walaysa calaa rajulin nin korkii kuma sugna nadrun nadar yacnii inuu oofiya kuma sugna oo kuma waajib aha uu ku nadray fima laa yamlikuhu waxaanuu mulkiyin uu ku nadray kaasina kuma waajib aha inuu oofiya ay wafaau nadrin masalada ku saabsan nadarka ku saabsanna waa masalada saddexaad wa lacnu lmu'mini ka qatli masalada afraad waa maqsuudka baabka tal keenay xadiidka wa lacnu lmu'mini qofka muuminka ah nacdasha la nacdalaa waa masdaru mudaafun limafcuulihi waa master loo idaafeeyey mafcuulkiisii mafcuulu bihigii baa loo idaafeeyey kii lacnadu ku dul dhacaysay weeye muuminku ila masderka hadduu mutacadi yahay waxaa suurtoobi karta marna in loo idaafeeyo faacilka marna waxaa dhici karta in loo idaafeeyo mafcuulka marka muuminka ma isagay lacnadu ka dhacaysaa mise isagay ku dhacaysaa labada keel loo jeeda athaani inay isaga ku dhacaysaa loo jeedaa wa lacnu lmu'mini muuminka nacdasha la nacdalo ka qatlihi waxay la tahay dilka isaga la dilo ayay la muminka in la dilo kale ayay ka dhigan cidamka iyo weynida ay weyn tahay daraaddeed muttafaqun calayh xadiiska bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay ahlucilmiga badankoodu sidaynu hore u soo sheegnay marar hore muttafaqun calayhi hadday yidhaahdaan waxay u jeedaan bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay laakiin saaxibu muntaqa alakhbaar abulbarakaat almajd bnu taymiya kitaabkiisa muntaqa alakhbaar ee shawkaani sharxo naylu awtaarka ku sharxo hadduu yidhahdo muttafaqun calayhi isagu wuxuu uga jeedaa isilaax khaasa oo ka duwan sida jamaahiirta culammadu u isticmaaleen isagu wuxuu uga jeedaa imaam axmed iyo bukhaari iyo muslim saddexdaasaa isku waafaqa uga jeedaa yacnii imaam axmed buu ku soo darayaa isilaaxiisu waa saas wey laakiin jamaahiirta culammadu waxay u isticmaalaan labada markaa shiikh keliya labada saaxibu saxiix markay isku waafaqaan inay yidhahdaan muttafaqun calayh xadiidkani masalada koowaada uu tilmaamayaa waxay tahay dhaarta diin aan islaam ahayn lagu dhaarto inaynay bannaanayn marka hore dhaarta waxaa lagu dhaartaa allah baa lagu dhaaranaya magacyadiisa ama sifooyinkiisa man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut sida rasuulkuba yidhi calayhi salaatu wasalaam kii doonaayay inuu dhaartaa allaha ku dhaarto ama ha iska aamuso marka allah asmaadiisa iyo sifaadkiisa ayaa lagu dhaartaa man xalafa bikayr illahi faqad kafara aw ashrak marka ruuxu markaa millad eh, inuu ku dhaarto aan islaam ahayn ou yidhaahdo marka waxa weye haddii aan sidaa aan samayn waayo gaal baan ahay ama khabarkaasi haddaanu sida ahayn gaal baan ahay ama uu yidhaahdo haddaan arrinkaasi sidaa ahayn yahuudi baan ahay ama nasraani baan ahay ama allaah baan ka kufriyey yacni tan noocaasi waxa weeye horta ma bannaana yacni run iyo been midnaba in loogu dhaartaa waa qodob mar labaadka hadduu been sheegayo oo u badrheeday og yahayna inuu been sheegaayo way ka sii daran tahay way ka sii daran tahay laakiin hadduu run sheegayo lafteeda dembi xaaraanu ku jiraa waayo dee waxa weeye dhaar aan bannaanayn ayuu la yimi waxaanay ahayd inuu allah ama ku dhaarto ama dhaarta iska daayo saasay ahayd markaa diin aan islaam ahayn inuu markaa diin aan islaam ahayn intuu ku dhaarto isagoo u badrheeraya oo been sheegaya xadiidku wuxuu leeyahy kama qaal arrinku waa siduu yidhi bacdu ahlicilmi way kala qaadeen oo waxay yidhaahdeen hadduu uga jeedo inuu markaa miladaba ka baxayo waxay noqonaysaa inuu ku gaaloobayo miladii kaga baxaayo inuu miladii kaga baxayay noqonaysa waman cazama cala alkufri fi lma'aali kafara fi lxaal waatay culammadu yidhaahdaan ka niyeeya wakhtiga soo socda inuu gaaloobo isla markaasuu gaal yahay yani qof baa masalan wuxuu niyeeyey inuu labaatan sano dabadeed gaaloobo beledka kufaarta inuu tago jinsiyaddooda qaato dabeed bacda cishriina sana inuu gaaloobo ayuu niyeeyo saasuu go'aansaday maba teginba isla marka uu sidaa niyeeyuu gaal yahay waayo niyada keliya waa lagu gaaloobaa casmi keliya qofka uu go'aansaday aan wax kalaba raacin ayuu qofku millada kaga bixi karaa oo ku gaaloobi karaa marka hadday qofka ka tahay inuu waxaweye xaqiiqatan gaaloobayo haddaynay sidaas ahayn waa siduu u sheegay marka milladda waa ka baxay haddii kale uga jeeday tawkiiduu arrinka ku adkaynayo arrinkaas siduu u diidayaa ay tahay siduu gaalnimada uga fog yahay arrinkanna markaysagaa sidaas inuu marka u fog yahay oo tawkiidu arrinka adkaynayo in muraadka uga jeeda ay tahay xaaladda noocaas waxay noqonaysaa bay yidhahdeen culammadu yacni markaa dembi gaalnimada ka sokeeyay noqonaysaa oo ay tahay inuu ka toobad keeno allah u toobad keeno laakiin casmiga ama niyadu hadday jirto milladda waa kaga baxaya inuu gaal yahay markaa xn niyadiisu tahay haddii arrinkaasi saa noqon waayo ama saa samayn waayo iyada waa siduu u sheegay waxay noqonaysaa inuu gaalooba laakiin mar layba dembi weyn ayuu ku jiraa xataa marka aanu gaaloobinba masalada labaad ee xadiidku sheegaya waxay ku saabsan tahay qofka naftiisa dilaa shaygu naftiisa ku dilaa aakhire lagu cadaabayaa taana waxaa laga qaadanayaa inuu qofku naftiisa inuu dilaa aynay bannaanayn oo ay xaaraan tahay daliilkan iyo adillo kalena waa sheegaysaa inay xaaraan tahay allah wuxuu yidhi wala taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima ha dilina nafihiinna allah wuxuu idin ahaaday mid idin naxariis badan buu ahaaday xadiiskanna waciid weyn buu sheegaya axaadiis kaloo oo sii tafsiirinaysaana waa jirta oo tilmaamaysa kii sun naftiisa ku dilaa aakhiro suntii inuu cabbaayo oo markiisa markaa dabeedna sidaa loogu cadaabaayo kii marka waxa weeye markaa dee bir ku dila uu isku markaa bir markaa uu isgeliyey yacni waxaweye naarta jahanname isagoo ku sugan ayuu mar walba isgelinayaa birtii middi oo kaleu isgeliyey taasuu isku dilay waxaa lagu ciqaabaa mar walba inuu saa isu geliyo naarta gudaheeda ya kii sunta isku dilayna mar walba inuu naarta gudaheeda suntii cabbo ya taasaa lagu ciqaabay xadiidkani waa caam waa man qatala nafsahu bishayin waa ku kastoo naftiisa dila inuu dilana u badrheeray maxaa laga reebayaa haddii khata'an arrinkaasi u dhacay masalan oo kale xabaddiisii baa ku qaraxday ama xabaddu islaha gaalka ku dhufo ayaa isagii yacni inta si uun wax yaro noqdeen isagii ku dhacday taasi waa khata waa arrin kama ku dhacay kamaana ummadda looma qabto saas aawadeed cumuumkan xadiiska waa ka baxaysaa daliil khaasana waa leedahay saxaabi la odhan jiray caamir waa saxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mida ayaa isagoo jihaadkii ku jira oo gaaladii la diriraya ayuu seeftii bu is gaalka ku dhufo seeftiisunbaa ku soo noqoto seeftiisiibaa ku dhacday tiibuu ku dhinto seeftana wuxuu la jeedo doonayey inuu gaalkan ku dhuftuu doonayey markaasaa saxaabada qaar waxay yidhaahdeen qatala nafsahu batala camaluhu naftiisii buu dilay camalkiisii waa buray iyo jihaadkiisii waa buray naftiisuu dilay hadda waa khata buu u dhacay qaraabadii caamir baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam xadiisku saxiixu ku sugan yahay qisadii bay u sheegeen iyagoo murugaysan waxay ka murugoonayaan oo dee xaaladdan kuba sii weyn in markaa la yidhi naftiisii buu dilo camalkiisii iyo jihaadkiisii waa bureen nabigay u sheegeen qisadii markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kadaba man qaala dalik been buu sheegay cidda sidaa tidhi yaa lahu ajruhu maratayn inahu mujaahidun jaahidun aw kama qaal yacni mujaahid weeye been bayna sheegtay cidda sidaa tidhi ajarkiisana laba goor buu leeyihi marka khata'an hadduu arrinku u dhaco xaalka noocaasi waa ka hadhan tahay waciidkani ku rumoobi maayo laakiin ku kasta oo naftiisa dilaa oo aan kaa khata'a ahayn wuxuu noqonayaa cumuumka inuu ku jiro halkaa waxaa ka soo baxaya dadka isqarxinaya iyagoo leh ujeeddo wanaagsan iyo qasad wanaagsan baannu ka leenahay naftoodii dilaya oo isqarxinaya inay dembi xaaraana ku jiraan dembi weyn oo xaaraana inay ku jiraan cumuumaadka adiladana waa gelayaan oo markuu allah yidhi walaa taqtuluu anfusakum wacaam waayo ficilka mudaaric haddii markaysaga waxaan yani nafyi ama nahyi uu galo wuxuu faa'iideeyaa cumuum ayuu faa'iideeya wanaxwu laa sharibtahu in shariba waatafaquu in masdarun qad juliba ficilka shardigu galay iyo ficilka nafyiga ama nahyigu galay waxay culammadu yidhaahdeen wuxuu faa'iideynaya cumuum buu faa'iideynaya culamada qaarkoodna waxaabay ku soo naqliyeen in laysla ogolyihi saasay ku naqliyeen oo ku soo rareen xadiidkan laftiisuna waa sheegayaa man qatala manta shardiyada ah iyo ficilka ficlu shardiga ah iyo bishayin inta mid walba cumuum bay faa'idaynaysa manta shardiyadii waxay faa'iidaysaa cumuum cumuum bay faa'iidaysaa haddii xataa mawsuul la yidhaahdo mawsuulada lafteedu cumuum bay faa'iidaysaa laakiin alaadhar waa inay shardiya tahay man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama wama shumuulu man liuntha janafuu wa fii shabiihi lmuslimiina ikhtalafuu yacni man inay faa'iidaynayso cumuum yacni meel looga iishaa ma jiro lab iyo dhadigba caan bay ku tahay yacni cid walba ayaa soo gelaysaa oo lafdigaasi ku rumoobayo ficilkaa ficlu shardigii ku rumoobaa man qatala nafsahu bishayin waxaa soo gelaya ayu qatlin waxaa soo gelaya ayu aala oo ku dilo noocay doontaa noqoto shaygaasaa lagu cadaabayaa maalinta qiyaame lama kala qaadin qasadka uu ka leeyihi oo hadduu leeyahay qasad wanaagsan baan uga jeedaa iyo hadduu leeyahay maye waxaweeye noloshaan karhay waan doonayaa inaan marka ka raaxaysto aan dhaafo lama kala farqin dadka qaar baa waxay doonayaan adiladan oo kale inay ku gaar yeelaan waxaa looga jeedaa kii waxaweeye markaa noloshii karhay oo ku sabri waayey oo doonaya uun nolosha inuu dhaafo laakiin ruux uga jeeda qasad wanaagsan oo diinka inuu ugu gargaaro oo gaalada la ciifiyo uga jeeda kaasi ma soo gelayo warka noocaasi waxa weeye waa waraan daliil lahayn ayuu daliiloo uu leeyahay ma jiro nebiguna calayhi salaatu wasalaam ma kala farqin adiladuna waa adila caama hadday aayadda qur-aanka tahay iyo hadday axaadiista nebiga xadiiskan haabit iyo axaadiista kale soo aroortay hadday tahay dhammaan waa caama markaa sinaba ma bannaana ujeeddo wanaagsan baan leeyahayna kama dhigayso ficilkan mid bannaan ya haddaan qaacidadii yuhuudda lagu soconayn qolada yuhuudda dee laga sheegay mikafili mikafili inuu qaacido odhan jiray alghaayat alxasana tubarrir alwasiila ujeeddada wanaagsani waxay baari yeelaysaa wanaajinaysaa wasiilada iyo waddada loo maraayo haddii ujeeddo wanaagsan la leeyahay waddada loo maraya mushkilo male ama ha xumaato ama ha samaato ujeeddada wanaagsan bay ka tahay taasi waa baatil weeye waxaa la rabaa inay ujeeddaduna wanaagsanaato camalka iyo wasiilada loo marayaana u wanaagsanaadaa la rabaa taasaa la rabaa saas aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun ya ku kasto camal sameeya aan amarkayaga waafaqsanayn waa mid lagu radinayaan laga aqbalayn wasiiladii xumayd iyo tii wanaagsanayd yacni waxaweya isku mid noqon maayo niyadu marka waxaa dee ti xumayd ma wanaajinayso mid wanaagsan ka yeeli mayso waxaa la rabaa wasiilada iyo haayada mid waliba inay wanaagsanaadaan baa la rabaa alikhlaas walmutaabaca maxaa loo sheegay niyada wanaagsani kama badna dee ikhlaas waa ikhlaas waa niyada wanaagsan wey camalka aqbalaadda la aqbalayo camalka wanaagsan wuxuu ku xidhan yahay alikhlaas wa rasuul sala allahu aleyh wasalam camalka in allah loo saafi yeelo rasuulkana calayhi salaatu wasalaam lagu raaco marka dee mutaabacadii rasuulka la raacayaa la waayayaa marka waddada xun la maraayo oo la leeyahay niyo wanaagsan baan leeyahay anniyat alxasana waxdaha laa takfi niyada wanaagsani keligeed kuma filla camalkii shareecada khilaafaa iyo wasiiladii shareecada khilaaftaa waxay noqonaysaa mid marduuda a bay noqonaysaa la radina tafsiil yacni badan kollay meelo kale ayaynu ku sheegnay hadda ishaaradan ku dhaafaya walaysa calaa rajulin nadrun fiima laa yamliku nin korkii kuma sugnaa oo kuma waajib ahaa inuu nadar oofiyaa uu ku nadray waxaanu mulkiyin yacni nadarka wuxuu mulkinaayo ayaa inuu oofiyaa ay waajib ku tahay masalan oo kale hadduu yidhaahdo ilaahay waxaan ugu nadray addoonka hebel inaan xoreeyaan ilaahay ugu nadray addoonku isagu ma leh shakhsi kalaa leh shakhsigaa kale inuu bixinayo iyo inuu iibinayo toonna ma oga dee waxa weeye markaa oofintaasi ma saara walaysa calaa rajulin nadrun fima laa yamliku wuxuu mulkinaya ma ya ama uu markaa yacni waxa uu yidhi mulki cid kale leedahay ha ahaado ama waxaanu mulkiino isaga mulkigiisa ku jirin ha ahaado yacni waxa weeye wuxuu noqonayaa oofintu oofinaya in la saarayn mar haddaanu mulkiyin masalan laakiin hadduu dumadiisa isagu iltisaamo iyadu waa ka duwantay masalan muxuu yidhi lilaahi calaya an uctiqa raqaba ayuu yidhi masalan allah waxaa u waajibay oo korkayga ugu waajibo ugu sugan inaan qoor xoreeyo xaaladdanna addoonu mulkiya ma jiro laakiin addoonkii mucayan maaha xaalka noocaasa waa asaxaysaa nadarkaasna waa laga rabaa waa laga rabaa laakiin hadduu shaksi mucayana ku qaydo oo idhaha hebel inaan xoreeyo hebelkaasina mid mulkiye aanu ahayn iyadu waxaweye waa ka duwantay yacni waxa weeye nadarkaas wuxuu soo gelayaa xadiiska walaysa calaa rajulin nadrun fima laa yamliku laakiin wuxuu dammadiisa iltizaamo oo mid mucayana aanu u tiirin ya iyadu waxay noqonaysaa waa sugnaanaysa masalada ugu dambaysa oo xadiisku sheegayo waatuu u keenay baabkee wa lmu'mini ka qatli qofka muuminka nacdasha la nacdalaa waxay la mid tahay dilka isaga la dilo waa garanaynaa dilka qofka muuminkaa la dilo inuu aad iyo aad u weyn yahay waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajaza'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu acadda lahu cadaaban cadiima marka dembi kabaa'iroo weyn weeye dilka qof muumina la dilo xaq xaqdarre lagu dilaa waxaa ka dhigan lacnadda la nacdalo qof muumina iyaduna dilkiisay la dhig tahay dilkiisay la mid tahay way shabbahaysaa marka taas waxaa laga qaadanayaa dadka muuminiinta in la nacdalaa inaynay bannaanayn inaynay bannaanayn ha yeeshe markuu saabulacni ka madhan yahayna waa ka sii weyn tahay waa ka sii weyntahay wa lacnu lmu'mini ka qatli qofkii muuminka aha ee iimaankiisu kaamilka ahaa bimacnaa aan faasiq ahayn lacnada la nacdalaa aad iyo aad bay u sii weyntii ka kale laftiisana ma bannaana in la nacdalo si mucayan ah waa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii la odhan jiray cabdullaahi ee lagu laqabi jiray ximaar wuxuu ahaan jiray mid khamriga cabba oo nebiga loo keeno calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadka ayuu ka jari jiray marar badan baa nebiga loo keenay iyadoo khamrigaa lagu wado oo nebiguna xadka ka gooyey oo jeedlay saxaabi kale wuxuu yidhi lacanahu allah maa akara maa yu'taa bihi ila nabiy sala allahu aleyh wasalam allah ha nacdalee maxaa ka badan inta nebiga loo keenaayo calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laa talcanhu ha nacdalin fa innahu yuxibu allaha warasuulah lafdi kale wuxuu sheegayaa laa tuciinu calayhi shayaan shaytaan hagu kaalmaynina ninkan waa shaaribulkhamri weliba caadaysta ah nebiguna calayhi salaatu wasalaam shaaribulkhamriga ka khamriga cabbaa si ilaaqa ayuu u nacdalay marka hore xadiidkii imaam axmed wakhayruhu soo wariyen wuxuu sheegaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu khamriga toban ku nacdalay khamriga laftiisuu nacdalay ka cabbuu nacdalay ka iibiyuu nacdalay ka sameeyuu nacdalay ka loo sameeyuu nacdalay ka qaaduu nacdalay ka loo qaadayuu nacdala ilaa toban baa la gaadhsiiyey shaaribulkhamrigu wuxuu ka mid ahaa kuwuu nebigu nacdalay ee xadiiskaasi sheegayo haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo shaaribulkhamriga nacdalay ayaa saxaabigan khamriga cabbi jiray ya uu diiday in la nacdalo maxaa halka ka soo baxaysaa hunaaka farq yacni waxa weeyaan in wasfiga iyo sifada lagu nacdalo oo itlaaqa lala yimaado iyo in tacyiinan shakhsiga la nacdalo xadiiskan laa talcanhu faina uxibu allaha warasuulah saxiixuu ku sugan yahy xadiiska kale ee markaa waxaa tilmaamaya khamriga khamriga laftiisa iyo kacababa inuu nebigu nacdalayna isaguna waa saxiix saxiixyada yaanu ku sugnaan laakiin imaam axmed wakhayruhu baa soo wariyey waana saxiixo waa haabita waa sugan yahy marka waxa kala duwan in loo nacdalo iyo in sifadii nacdasha keensanaysay qofka la yimi sifada lagu nacdalo bes si itlaaq ah iyadaan isaga la cayimin xadiidkani weliba wuxuu tilmaamayaa qofkii mucayanka ahaa waxaa ku qumi kara maanicu diidaya laa talcanhu fainahu yuxibu allaha wa rasuulah ha nacdalin waayo allah iyo rasuulkiisuu jecel yahay maxaa ka imanaysa hadduu allah iyo rasuulkiisa shakhsigu jecel yahay walow saabu lacni ha la yimaadaba e lama nacdalayo waayo dee laba arrin baa ku kulmay ya maanic diidaya nacdashii iyo sabab nacdasha keensanaysa kaas waxa weeye nebigaa sheegay inuu allah iyo rasuulkiisa jecel yahay laakiin ka kale faasiqa laftiisa ee camalkii oo kale samaynaya innaga lafteennu ma ogin allah iyo rasuulkiisa miyuu jecel yahay mise ma jeclo ma kala ogin saas aawadeed yacni waa in aynaan si tacyina u nacdarin riwaayada kale waxay sheegaysaa laa tuciinu calayhi shaytaan waa sabab kale ha nacdarin shaytaan ha ku caawinino ha ugu kaalmaynina qofkiiba macsidii samaynaya haddii la nacdalo shaydaankii baa loo kaalmeeyey dhabarkaa shaydaankii loo qabto qofka dhabarkii la qabto yacnii shaytaankii loogu kaalmeeyey su u sii lumin lahaa ya oo u sii kufin lahaa marka culammadu waxay yidhaahdaan abwaabta takfiirka iyo waciidka iyo nacdasha iyo ashyaadaasoo dhammi waxa weeyaan waa isku nooc ya waxa weeye yacnii sababta keensanaysaa yacni gees sabab baa jiraysa geesna mawaanic baa jiri karta marka hunaaka farqun bayna aliطlaaqi waltacyiin waa ka yidhaha sheikh ulislaam ibnu taymiya markuu ka hadlaayo baabu takfiirka farqi wuxuu u dhexeeya ilaaqa cidda caynkaa samaysa xukunkeedu waa saas waa ilaaq man qaala alqur'aanu makhluuq faqad kafar waa ilaaq iyo tacyiin hebel waa kaafir yani farqaa labada u dhexeeya waayo ruuxii mucayankaa waxaa dhici karta mawaanic u diidaysaa inay yaalliin in waciidkani ku rumoobo ama ku fulo xadiiska kun iyo shan boqol iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo saddexiyo toddobaatan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam qaal laa yenbagii lisidiiqin an yakuuna lacaana laa yenbagii uma haboona bimacnaa uma suuragal aha baa loo jeedaa lisidiiqin mid run sheegid badan an yakuuna lacaana inuu noqdo lacaan inuu noqdo mid nacdal badan inuu noqdaa uma suuragal aha yani ma dhici karto rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa sidiiqnimada in lagu waayayo lacnad badnaanta marka lacnad badnaanta in la iska ilaaliyo lacnada khaas ahaan ciddii aan lacnada mutaysa in la nacdalaa dee waxa weeye marka waa dembi aad u weyn weeye waayo waa inagii soo marray walacnu lmu'mini ka qatlih marka ruuxu lacnada inuu badiyo ma aha cid aan lacnad mutaysanna waa inaan la nacdarin sidiiqu waa ruux runsheegid badan waxaanu ka mid yahay dadka fadliga badan buu ka mid yahay sidiiqiinta waxay yidhaahdaan culammadu asidiiqu afdalu min ashahiidi in lam yakun ashahiidu sidiiqan sidiiqa iyo shahiidka waxaa fadli badan sidiiqa goormuu fadli badan yahay haddii aan markaa shahiidku sidiiq ahayn ilaa waxaa dhici karta labada sifo qofka inay isu raacaan oo shahiidna uu yahay sidiiqna yahay laakiin haddayna isu raacin sidiiqa ka fadli badan shahiidka saas aawoodee abubakar ummadda ugu fadli badan bacda anabiy sala allahu aleyh wasalam shahiid ma ahayne sidiiq buu ahaa shahiid ma ahayne sidiiq buu ahaa nusuustana marka la sheegayo shahiidka iyo sidiiqa waxaa la hormariyaa sidiiqa la hormariyaa faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina walsidiiqiina walshuhadaai walsaalixiin siday u kala fadli badnaayeen baa loo kala hormariyey nebiyadaa ugu fadli badan iyagaa la hormariyey ka nooc ahaan iyagoo iyaguna sii kala fadli badan sidiiqiintaa lagu xijiyey shuhadadaa lagu xijiyey saalixiintaa loogu dambaysiiyey haakada meelo kalena saasi laegba ku soo aroortay rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku wariyey xadiidka kun iyo shan boqol iyo koob iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo afariyo toddobaatan wa can abidardaay radi allaahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam laa yakuunu allacaanuuna shufacaa walaa shuhada'a yowma alqiyaama laa yakuunu ma noqdaan allacaanuuna kuwa nacdasha badan leh shufacaa qaar shafeeco qaada ma noqdaan walaa shuhada'a shuhadana ma noqdaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame mana shafeeco qaadayaan shuhadana noqon maayaan rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey markaa qaar markhaati kacaya noqon maayaan qaar shafeeco qaadayana noqon maayaan sababtu waxay tahay dee waa faasiqiin mar hadduu fasiq yahay shakhsigu ila lacaan hadduu yahay fasiq buu noqonaya mar hadduu faasiq yahayna shahaadadiisa la aqbali maayo shafaacadiisana la aqbali maayo isagu ma shafeeco qaadaayo in loo shafeeco qaada mooye isagu shafeeco qaadi maayo mana markhaati kacayo shahiid noqon maayo shahaadadiisu waa khayru maqbuula haddii loo fasiro xagga markaysa markaa in laga tilmaamayo shuhadadii fadliga weyn lahaaye yacni markaa saa loo fasirana yacni lama waafajinayo dee shuhado inay noqdaan ama qaar istishaadkooda la aqbalayo noqon maayaan ayaa markaana la macnuhu dhacayo laakiin culamada qaarkood waxay u fasireen ti marka min ashahaada in laga keena oo ummatu muxamed waatay ummadaha ku markhaati kacayso marka qaar markhaati kacayana noqon maayaanu markhaatigooda la aqbalayn taas waxaa laga qaadanayaa in lacnada la yska jiro dadka qaarkood baa laga yaabaa carabkooda inay ku badan tahay lacnadu marka waa in la yska ilaaliyo oo carabka la kaantaroolo nusuusta cidda lagu nacdalay sifa ahaan baabka soo socda sidaynu ku arki doono waa la nacdali karaa laakiin khaas ahaan lacnada cidan mutaysan ama cid mucayan ah waa in layska jiraa layska ilaaliyaa xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo iyo boqol toddobaatan wacan samurata ibni jundubin radia alaahu canhu qaala qaala rasul lahi sal allahu aleyh wasalam rasuulku waxau ihi calayhi salaatu wasalaam laa talaacanuu ay laa tatalaacanuu ha isnacdalina bilacnati illaah allah lacnadiisa ha isku nacdalina walaa biqadabih cadhada ilaahayna ha isku nacdalina walaa binnaari naartana ha isku nacdalina wa bimacnaa ha isku habaarina yacni ilaahay ha ku nacdalo iyo ilaahay ha kuu cadhoodo iyo ilaahay naarta ha ku geeyo ama naarta ha kugu fogeeyo ya saan yaan la isku habaarin rawahu abu daawuud xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidiyu iyo tirmidi wa qaala xadiiun xasanu saxiix waxaanuu yidhi waa xadiis xasan oo saxiixa waxaa kaloo soo wariyey xaakim iyo imaam axmed iyo xaakimna waa saxiixiyey wakadalika sheekh albaani isaguna waxaweye waa quweyniye waa taxsiiniyey oo waxau yidhi xadiisku waa xasan yani saasuu albani wuxuu odhanaya marka hore waxa weeyaan sixadu waafaqaya laakiin wuxuu ka daba keenaya cancanada xasan baa ku sugan marka dambeu deedna wuxuu sheegaya riwaayo kale inuu marka xadiis jiro oo marka riwaayada kale uu ku quweyna dabeed wuxuu odhanaya waxaa laga yaabaa xadiisku inuu xasan yahay marka xadiiskani wuxuu reebayaa in lacnada iyo cadhada ilaahay iyo naarta iyo laysku habaaro ayuu xadiisku inoo diidaya xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam leysa almu'minu biacaani wala lacaan muminku ma aha biacaan mid waxa weeye ceebayn badan yani duris badan oo ceebayn badan wala lacaan mid nacdal badanna ma aha wala alfaaxish mid waxaweye af xunna ma aha oo dee xumaan iyo yani markaa cay un afkiisa ama walbadii kii marka waxa weeye xumaana ma aha badaa'adu waxa weeyaan iyaduna waa afxumada markaysaa wey waa afxumada wey iyo qofku markaysaa inuu yani carabkiisu marka aan wanaagsanayn ee wax xun ku hadlo badaa'adu waa kaas wey rawahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiiun xasan waxaanu yihi wa xadiis xasan ah xadiiska culamada qaarkood waa saxiixiyeen wa xaakim iyo ciraaqi iyo albani iyo axmed shaakir intaba waxay dhahen waa saxiix hayeeshee qudni ayaa wuxuu arjaxay inuu xadiidku mawquuf yahay ayuu marka arjaxay laakiin culammada kale waxay saxiixiyeen isagoo marfuuca waxaanu tilmaamayaa ceebaynta badan iyo lacnadda iyo afxumada iyo waxyaalaha noocaasoo dhammi sifooyinka qofka muuminka inayna ka mid ahayn marka inuu ka hufnaado sifooyinkaas inay tahay ou iska ilaaliyo ou iska ilaaliyo waayo lacnaddu sidaynu ku arki doonno xadiidka soo socda qofka marka lagu yidhi ama cida lagu yidhi haddaynay munaasib u ahayn waxay ku soo noqonaysaa qofkii wax nacdalay xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can abidardaayi radia allahu canhu qaala qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam ina alcabda ida lacana shayan rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi ina alcabda addoonku idaa lacana shayan markuu shay nacdalo sacidat illacnatu ila asamaa lacnaddu waxay kortaa samada fatughlaqu abwaabu asamaai duunaha markaasaa waxaa la xidhaa albaabada samada yacni lacnadda sukadeeda laga xidhaa uma tahbitu ila alardi kadibna waxay u soo degtaa arlada dhulkay u soo degtaa albaabadii samada markii laga xidhay bay dhulka ku soo noqotaa u soo degtaa fatughlaqu abwaabuha duunaha albaabadii dhulkana waa laga xidhaa uma ta'khudu yamiinan wa shimaalan dabeedna midig iyo bidix bay u kacdaa midig iyo bidix ayay u kacdaa fa idaa lam tajid masaaqan yacni meel bannaanay gasho haddaynay helin rajacat ila aladii lucina waxay u soo noqotaa kii la nacdalay ayay xaggiisa u kacdaa fa in kaana ahlan lidalik hadduu isagu ehel u yahay isagay ku dhici waa kii nacdasha la nacdalay hadduu ehel u yahay isagay ku dhici wailaa rajacat haddii kale way soo noqonaysaa waxay u soo noqonaysaa ilaa qaa'iliha kii lacnadda yidhiye sheegay ee wax nacdalaya isaga laftiisay ku soo noqotaa adigaba cid kaaga awlaysani ma jirta weyi ya rawahu abu daawuud xadiiska abu daawuud baa soo wariyey xadiidka xaafid ibnu xajar waa wuxuu yihi sanadkiisu waa jayid weliba marka wuxuu u sheegay laba shaahidna waa u sheegay wa sheekh albani isaguna waa quweeye akhiiran waagii hore sanadka xadiiska waa daciifiye wuxuu yihi isnaadkiisu waa daciif laakiin akhiiran wuxuu markii dambe ku dembeeyey inuu xadiiska marka waxawan yani uu taxsiiniyo ou yidhahdo waa xasan saasaa markaa sheekh albaani ku dambeeyey halka waxaan tilmaamayaa faa'iido waxaa jirta axkaamta sheekh albaani axaadiista qaarkood uu ku xukumayo dadka qaarkood baa yacni macnihiisa aan fahmin masalan oo kale waxaa laga yaabaa sheikhu inuu marar badan yidhahdo xadiiska sanaduhu daciif ama isnaaduhu daciif mawdic kalea waxaa laga yaabaa inuu yidhahdo xadiiska aanu sanad sheegin ee uu yidhahdo xasan ama saxiix dadka qaar waxay u qaadanayaan tanaaqud laakiin taasi tanaqud maaha mar wuxuu ka warramay khusuuska sanadkan bes shawaahid ma leeyahay wax kaloo xoojiya maleeyahay kama hadlin isnaadku ku qayidi waa tadciif muqayad ku ah yacni waxa weeye isnaadka marna xadiidku ka waramay matnigu inuu sidaa yahay waa xasan ama waa saxiix sanad ma sheegin wuxuu noqonayaa xasanun likhayri ama saxiixun likhayri waa jirtaa masaa'isha qaarkood ijtihaadku inuu isbedelo sanadu mar daciifiyey inuu mar kalena quweeyo laakiin hadda waxaynu ka hadlaynaa masalada maxay marna inuu sanadka qaydo marna aanu sanadka qaydin oo mar yidhaahdo waxa weeye isnaadku waa daciif marna uu yidhaahdo xadiisku waa xasan ama waa saxiix marna wuxuu ka hadlayaa yani waxa weyaan xadiiska min xaysu huwa matnigani oo waxa weye waa xasanun lighayrihi ama saxiixun lighayrihi ayuu markaysaga ku wadaa shawaahidda uu leeyahay aawadeed marna wuxuu ka hadlayaa khusuuska isnaadkuu ka hadlaya saas aawadeed bay culammadu kala farqiyaan labada waa laba shay oo kala duwan saas aawadeed ruuxa aan markaa yacni xadiiskii aan markaa ku ahayn caalim ku ahayn waxay u diidaan si itlaaqa xadiiska inuu daciifiyo waa inaad qaydaa bay yidhaahdeen isnaadka ku qaydaa haddaad sanad daciifa aragto oo xadiis lagu soo wariyey suyuudi wuxuu odhanayaa si mutlaqa ah u daciifinin baqasho aad ka baqanayso daraaddeed in markaysa markaa ariiq kaloo dejayda inuu yimaado naxwu haada macnaa caynkaas markaasuu deedna odhanaya wakhudhu xaysu xaafidun calayhi nas yacni qaado xukunka ka aqbal in xadiiska itlaaq loo daciifinayo hadduu xaafid nas gareeyey waa yahay calaa kulli xaal xadiiskani wuxuu tilmaamayaa lacnadu inay aad u culus tahay waxaanu sheegayaa lacnada cirarka iyo dhulkaba inay gasho in loo diiday marka loo diidana markay waxa weeye markaa midig iyo bidixba u socoto akhiiran waxay ku dambaysaa kii la nacdalay xaggiisa inay u kacdo haddaanu ehel u ahayn isagana waa ka soo noqonaysaa markay ka soo noqotona kii wax nacdalay laftiisa ayay ku soo noqonaysa isagaay ku dhacays marka dee qofkii marka waxa wax lacnad u sababaya inuu isaga isnacdalo inuu la yimaado maahe waa inuu iska ilaaliyaa aad uga taxadiraa xadiiska kun iyo shan boqol iyo shan iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo siddeed iyo toddobaatan wa can cimraan bn lxusayni radia allahu canhuma qaal baynama rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam fi bacdi asfaari wakhti oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku sugnaa safaradiisii qaar ka mida wa wamra'atu min alansaari calaa naaqa gabadha ansaarta ka midina calaa naaqatin hal dusheeda ay ku sugan tahay oo rakuub ka dhigatay halay rakuub ka dhigatay dusheeda ay ku sugan tahay fadajirat hashii bay ka daashay oo bimacnaa karahiyaysatay falcanathaa way nacdashay addajar waa ka daalitaanka shay laga daalo ama sida marka waxawe dadka qaarkood ay yidhaahdaan ay ka noogto falcanathaa way nacdashay oo waxay tidhi lacanaha allah ama lacnatullaahi calayha fasamica dalika rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waxaa maqlay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam baa maqlay nacdasha ay hashii nacdalayso faqaala nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam khuduu maa calayha wadacuuha khuduu qaata maa calayha waxaa dusheeda ku sugan qaata wixii alaaba idiin saaran ka rogto ka qaata wadacuuha ka taga fa innaha malcuuna maxaa yeelay iyadu waa mid la nacdalay weeye mar haddii la nacdalay yaan la haysanee markaas sii daaya alaabtana ka qaato qaala cimraanu cimraan waxa uu yidhi fakaannii araaha alaana tamshi fi nnaas fakaannii waxaad ii mooddaa araaha inaan arkaad mooddaa buu yidhi alaana hadda inaan arkaad mooddaa tamshi fi nnaasi xaalay dadka dhex soconayso inaan arko ayaad ii mooddaa maa yacridu laha axad iyadoo ruux isu bandhigayo u bambaxaya aanu jirin cid haysanaysa iyo cid ku intifaacaysa midnaba ayna jirin rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa in marka xataa xoolaha in la nacdalo inaynay ahayn oo baabka waa kii yidhi aw daabba xataa daabada in la nacdalaa inay xaaraan tahay marka eh, hashaas ay ku intifaacaysay oo rakuubka ka dhiganaysay gabadhaasi markii ay ka daashay waxaa laga yaabaa in nowcan maa yacni marka socodka iyo siday ula soconaysay wax inay karaahiyeysatay iyo inay marka ama la gaabinayso ama wax la mida dabeedna way nacdashay sidaas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi alaabta ka qaata iska sii daayo ka taga waayo malcuuna weyi mar haddii la nacdalay waa in laga fogaadaa waxaa laga qaadanayaa shayga marka waxa la nacdalo in laga dheeraadana waa laga qaadanaya sidaana waa laga qaadanaya lacnadda xayawaanaadka la nacdalayaana inaynay bannaanayn oo ay xaaraan tahayna waa laga qaadanaya sheikhu waa inoo sheegi doonaa kolley oo masalada kolley culamadu waxyaalahay ka yidhaahdeen oo hadal ayuu marka xadiiska dambe ku tacriiqin doonaa waynu akhrin doonaa insha allah cimraan wuxuu yidhi waxaad ii mooddaa inaan hadda arkaayo sidii ay daabadaasi ahayd inay hadda ay hortaagantaad mooddaa buuhi iyadoo soconayso aan arkayo cidina aynay yacni ku intifaacayn cidina kaxaysanayn yani sidii bay markaa saxaabadu uga dheeraadeen waxaa laga qaadanayaa saxaabada imtisaalkooda iyo amar qaadashadoodu siday markaa eh, u fiicnay oo ay ugu dadaali jireen shayga nebigu amro calayhi salaatu wasalaam inay sidiisa u fuliyaan inay ku dadaali jireen xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wacan abi barzata nadlata bni cubaydin alaslamiyi radia allahu canhu qaala baynama jaariyatun cala naaqatin calayha bacdu mataaci alqowm baynamaa wakhti gudihiisoo jaariyatun yacni gabadhi calaa naaqatin hal dusheeda ay ku sugan tahay hashaasoo korkeeda uu ku sugan yahay alaabadii qowmku marka ay wateen wax ka mida ay ku sugan tahoo alaabi ay ugu raran tahay waxyaalahay ku intifaacayaan iyo alaabadoodii wax ka midi ay u saaran tahay id basurat binnabiyi sala allahu aleyh wasalam waaba yadii u aragtay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay aragtay watadaayaqa bihim aljabal yacnii e, watadaayaqa waa ku cidhiidhi noqday bihim iyaga aljabalu buurtina cidhiidhi bay ku noqotay fa qaalat waxay tidhi xal waxay tidhi marka waxa weeye yani waa kelmad zajri ah ah oo kale bay markaysa markaa ku tidhi waa kelmad markaa zajri geela markaysa markaa in lagu yani markaa wax lagu celinayo ama lagu waabinayo kale ay marka tahay allahuma alcanha ilaahu nacdal bay tidhi marka id basurat idda waxaa loo isticmaalaa darfiya ama tacliiliya ayaa loo isticmaalaa laakiin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen haddii bayna ama baynama ay ka daba dhacdo macna alfujaa'iya waa loo fasiraa culammada carabiyada qaar ka mid midaa ah sheegay marka baynama bay hadda ka daba dhacday saas aawadeed calaa haada marka lagu socdo ra'yigaa culammada qaarkood ay tilmaameen macno fujaa'iyo kale ayaa loo fasiraya id basurat yadii aragtay binabiy sala allahu alay wasalam watadaayaqa bihim ljabal faqaalat xal allahuma alcanha ilaahu nacdal bay tidhi faqaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa tusaaxibna naaqatun calayha lacna yayn nala saaxiibin oo na wehelinin yacni markaa hal ay korkeeda ku sugan tahay nacdali yacni hal la nacdalay yayn nala saaxiibin oo ayni markaa na wehelinin ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa watadaayaqa bihim aljabal kaannahu markaa ariiqii ay marayeene buurtu cidhiri ku noqday yani nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii la socotay bihimna waxaa laga tilmaamayaa jamacii saxaabada ahaa ee nabigu calayhi salaatu wasalaam u weheliyey ayaa laga tilmaamaya marka kaannahu ay doonayso inay markaa ama dariiqa waasiciso ama wax la mida ayay markaa hadalkan u tidhi marka erayga lacnaduna saas uga soo baxay rawaahu muslim qawluhu xal bifatxi lxaai lmuhmala xaada aan dhibcaha lahayn kordhigeedu ku sugan yahay wa iskaani laami iyo laamka reebistiis wahiya kalimatun lisajri libil waa kelmad u sugnaatay celinta geela la celinaayo yani markaa waxaweye oo la waabinayo waaya la celinaya ah oo kale kaannahu lagu yidhi waclam ana hada alxadiida qad yustashkalu macnaahu walaa ishkaala fiih alimaam nawowi raximah llah waxauu waclam waxaad ogaataa ana hada alxadiida in xadiidkan qad yustashkalu macnaahu in macnihiisa la ishkaal gelin karo oo la istishkaali karo bimacnaa lagu tirin karo inuu shay mushkila yahay oo macnihiisu qarsoon yahay uu u baahan yahay caddayn walaa ishkaala fiihi wax madmadowa ama ishkaali kuma sugnaa ishkaalku waa in shaygu khafi noqdo oo qarsoonaado ayaa la yidhaahdaa ashkala kaannahu dakhala fii ashkaalih waxyaalihii la nooca ahaa buu dhex galay oo ku qarsoomay oo laga garan waayey bal ilmuraadu muraadka looga jeedaa waxa weeye annahyu an tusaaxibahum tilka annaaqa waa reebis laga reebaayo inay hashaasi la saaxiibto walaysa fiihi nahyun can bayciha wa dabxiha wa rukuubiha fii gayri suxbati nabiy sala allahu aleyh wasalam walaysa fiihi xadiiska kuma sugna nahyun can bayciha diidmo la diidaayo la reebaayo iibinta la iibiyo wa dabxiha iyo gowraca la gowraco oo laqasho wa rukuubiha iyo rakuub in laga yeesho in markaa la diidayo macnihiisu ma aha fii hayri suxbati nabiy sala allahu aleyh wasalam nebiga suxbadiisa yacni meelaan ahayn iyadaa nebiga calayhi salaatu wasalaam suxbadiisii aynay ahaynoo nabiga lala socon cid kale oo nebigii aan la joogini inay ku intifaacdo ama rakuub ka yeelato ama ay qalato ama ay iibiso in la diidayo ma aha bal kullu dalika wamaa siwaahu min atasarufaati jaa'izun ashyaada dhammaantood aynu sheegnay waa saddex nooc buu sheegay waa iibin waa gowrac waa laqasho waa rakuub marka la fuulo oo inta mid walba cidda ku intifaacaysa aanu nebigu ka mid ahayn aanu nebigu calayhi salaatu wasalaam la socon aanu ka mid ahayn bal kullu dalika ashyaada dhammaantood wamaa siwaahu iyo wixii kale ka soo hadha oo min atasarufaati tasarufaad ah lagu tasarufaayo ama lagu takrifalayo jaa'izun waa bannaan yahay ilaa manca fiihi wax diidmiy kuma sugna ila min musaaxabatihi sala allahu aleyh wasalam biha mooyaane la saaxiibitaanka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la saaxiibayo mooyaane inay taa xaggeeda markaysaga uu nahyigu ka yimaado mooyaane daat ahaanteeda tasarufaadkaasi waa bannaan yihiin lianna hadihi tasarufaati kullaha kanat jaa'iza waayo tasarufaadkan dhammaantood waxay ahaan jireen qaar bannaan fa munica bacdun minha waxa la diidey wax ka mida la diidey fa baqiya albaaqi calaa maa kaan baaqi intii kale soo hadhay waxay ku hadha oo ku sugnaatay calaa maa kaana sidii ay ahaan jirtay ku sugnaatay wallahu aclamu allah baa u aqoon badan alimaamu nawowi raximah llah wuxuu tilmaamayaa tasarufaadkan inay markaa bannaan yihiin hadday iibka tahay hadday gowraca tahay haddii ay rarashada tahay haddii ay rakuub in laga yeesho tahay ciddii aanu nebigu la socon inay tasarufaadka ku intifaaci karaan laakiin waxaa la diidayaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam suxbadiisa lagu sugan yahay xadiisku muxuu sheegaya laa tusaaxibna naaqatun calayha lacna laa tusaaxibkum ma odhan yaana idinla saaxiibin yani nebiga sha'nigiisu waa gaar waxyaalaha qaarkooda ayuu kaga duwan yahay markaa dadka kaga duwan yahay marka laa tusaaxibna naaqatun calayha lacna ayuu yidhi isaga ayaa diiday suxbada marka waxa weeye ay la saaxiibayso laakiin laa tusaaxibkum kuma oran yacani lafdi caamana markaysa waxa lama sheegin marka waxay noqonaysaa tasarufaadkii kalena waxay ahaan jireen wax bannaan bay ahaan jireen maadaama ay bannaanaan jireen wax ka midana la diiday wixii kale alaslu baqaa'u ma kaana calaa ma kan qaacidadu waxay tahay asalku waa in shaygu wuxuu ahaan jiray ku baaqiyahoo ku sugan yahay wixii asalkii laga naqliyey waa ka guuraya asalkii haddii laga raro waa sida loo raray wixii aan laga rarinna waxay noqonayaan inay markaa asalkoodii ku baaqi yihiin asalkoodii inay ku baaqi yihiin ayay markaa noqonayaan ghaayatu maa fi lamri waa in la yidhaahdo yacni dadka kale waxa weeye eh, in laga fiican yahay oo ay ka fogaadaan inay fiican tahay baa xadiiska laga qaadanaya laakiin in la yidhahdo xaaraan bay noqotay oo kuma intifaaci karaan ee waxay noqotay muxarama ta noocaasi markaysagaa mid yani markaa daahira maaha khuduu maa calayha wadacuuha fa inaha malcuuna gaayatu maa fi lamri laga faa'iidaysanaya waxay tahay inay ka fogaadaan intifaaceeda inay fiican tahay laakiin inay xaaraan tahay faa'iidayn mayso baabka laba boqol iyo shan iyo lixdan baabu jawaazi lacni bacdi asxaabulmacaasiga qaarkood in la nacdalaa inay bannaan tahay caddaynta la caddaynayo u baab yahay asxaabulmacaasigaasoo hayrilmucayaniina kuwii la cayimay oo la magacaabay ashkhaas ahaan loo cayimo oo loo magacaabay aan ahayn ee sifa ahaan lagu nacdalayo sifa ahaan lagu nacdalayo sida in la yidhaha lacnatullaahi cala aldaalimiin daalimiinta ilaahay nacdalo yacni waxa weeye sifa lagu nacdalay laakiin ashkhaas lama sheegin hebel iyo hebel iyo hebel lama odhan yacni marka waxa weeye waa sifadii xumayd ee lacnadda ay ku mutaysanayeen ciddii la timaada bilwasfi in lagu nacdalo la bitacyiini aan tacyiin lagu nacdalayn ashkhaastooda la magacaabayo aan lagu nacdalayn laakiin marka waxa weeye lagu nacdalaayo sifo ahaan ayaa baabkan uu sheikhu u guntay raximahu llah qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi ala lacnat llahi cala aldaalimiin lacnadda ilaahay daalimiinta korkooda ha ahaato wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi faadana muadinun baynahum allacnat llahi cala aalimiin faadana waxa dhawaaqa muadinun mid dhawaaqaa dhawaaqa baynahum iyaga dhexdoodu dhawaaqaa e, allacnat llahi cala aalimiin yacni marka lacnada ilaahay daalimiinta korkooda ha ahaato oo markii waxa weeye ahlu naarkii iyo yacni marka ayaa waxaa loo sheegayaa dee maadaama ay la yimaadeen yacni lacnada ilaahay inay korkooda ahaato marka bil wasfi baa lagu nacdala waa maxay sifada markaa daalimiin baa lagu nacdalay wa habata fi saxiix waxaa ku sugnaaday saxiixa ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam qaala uu yidhi lacana allahu alwaasilata waalmustawsila ilaahay ha nacdalo alwaasilata tii timaha xidhiidhinaysay oo timo kale ee ku kabaysay ama tima ardalfiishal oo kalea u gelinaysay waalmustawsila yatii dalbaysay in loo geliyo timaar dafiishalla ama timo kale loogu kabo xadiiskaasina wuxuu ku sugan yahay yani markaa saxiixuu ku sugan yahy saxiixuu ku sugan yahay waxaa loo isticmaalaa ama bukhaari ama muslim ama labadaba ama labadaba ayaa loo isticmaalaa bukhaari iyo muslimba wuxuu ugu soo arooray lacana rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam alwaasilata walmustawsila yacni saasuu marka waxa labadaba ugu soo arooray waxaanu marka ugu yimi marka mid ahaan lacana allahu alwaasilata walmustawsila oo muslim ah, saa waa ugu yimi labadabana lafdiga kale waa ugu yimi marka alwaasila waa tii timihii timo kale kusii kabaysay oo ku xidhiidhinaysay tima ardalfiishala ama timo qof kale lahaa oo laga soo gooyey ba timihii lagu sii kabay si uu qofku u muuqdo inuu timo badan yahay mustawsiladuna waa ta dalbaysa timaha markaa timaha iigu xidhiidhi ama marka waxa weeye ii geli timahan ardalfiishalka ah maasiinkiiyo ta'du wuxuu sheegaya alab wa annahu qaal iyo inuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam lacana allahu aakila riba alla ha nacdalo aakila riba kii ribada cunaayey ha nacdalo wa muukilahu iyo kii ribada cunsiinaayey ha nacdalo wa kaatibahu iyo kii qoraayey ha nacdalo wa shaahidayhi labada markhaatiyada u anaa ha nacdalo darafka xadiidku ku kaaftoomay laakiin afartaba xadiidku waa sheegayey aakilu riba waa ka ribada cunaya isagoo qaadanaya wa muukilahu iyo wa mu'kilahu labadaba waa la yidhaahdaa waa ki ribada cunsiinaya bimacnaa bixinaaya ya waa kii bixinaya ribada wa kaatibahu waa kii qoraaya karaaniga ka ahaa wa shaahidayhi waa labada markhaatiyada ka ah wa qaala hum sawa muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa annahu lacana almusawiriin waxaa kaloo saxiixa ku sugan in rasuulku sala allahu aleyh wasalam u nacdalay kuwa wax sawira bukhaari baa soo wariyey waxaana loo jeedaa kuwa wax nool sawiraa loo jeedaa alaslu taxriimu taswiiri dawaati alarwaax asalku waxa weeye waxyaalaha nool ee nafta leh in la sawiraa inay xaaraan tahay wixii ruuxi ku jirto oo dawaatul arwaax ah sawirkoodu inuu xaaraan yahay baa asala ashyaa mustathnaayaadoo laga soo reebaa waa jiraan oo yacni markaa looga soo reebo yacni marka waxa weeye laga istisnoodo ayaa jira laakiin asalku waa inay xaaraan tahay waxyaalaha aan nafi ku jirin sida dhagxanta iyo dee buuraha iyo dhirta iyo guryaha iyo yacni iyaga sawirkoodu waa bannaan yihi wa annahu qaala iyo inuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam lacana allahu man hayara manaara alard lacana allahu ilaahay ha nacdalo man hayara kii beddela manaara alardi arlada calaamadaheeda beddela ay xuduudaha yacni xuduuddeeda dadku marka ay kala dhigteen yacni markaa beddela xuduudda waxaa laga tilmaamayaa manaara alardi waa boqcadaha iyo daaradaha iyo yacni marka waxa weeye calaamaday ku kala calaamadsanayaan taasaa laga tilmaamaya xagga boqcadaha ama waxa weeye daaradaha ay leeyihiin ashyaadaas ayaa marka looga jeedaa xad bay kala dhigtaan amaarad bay kala dhigtaan amaaraddii ayaa waxa weeye marka qofku bedelaya ama hormarinaya ama dib usoo dhigaya ama dib usoo dhigaya ashyaa kalena xadiidka waa wehelisay oo inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u nacdalay lacana allahu man dabaxa ligayr illaah yacni kii ilaahay cidaan ahayn wax u gowraca ilaahay ha nacdalo afar markaa shay ayaa markaa xadiisku koobsanayay marka darafkiibuu ishaaray waa ku kaaftoomay xadiiskaasina isaguna wuxuu ku sugan yahay saxiixu ku sugan yahi wa annahu qaal inuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam lacana allahu asaariqa yasriqu lbayda lacana allaahu allah ha nacdalo assaariqa ka tuugga ah yasriqu lbayda xaaluu markaa waxa weeye uu xadayo ukun uu xadayo yacni beed buu xadayaa oo fa tuqtacu yaduh markaasaa gacantiisa la goynaya nowcan maa xadiidkan culammada qaarkood waxay yidhaahdeen miyaanu ka hor imanayn annisaab sariqa xadiis wuxuu ku sheegay xadiis nebiyo saxiixa inay rubcu diinaar tahay oo rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi tuqtacu yadu saariqi fii rubci diinaarin fasaaciida gacanta tuugga waxaa lagu goynayaa rubcu diinaar diinaar afar meelood laga dhigay meel ahaan diinaarkuna wuxuu ka samaysnaa dahab waxaa lagu sheegaa ugu yaraan afar garaam iyo rubuc dahab ah culamada qaaroo ka badiyana waa jiraano yacni shan garaam oo dhadhow ka dhiga afar garaam iyo garaam laga dhigay shan meelood loo qaybiyay afar meelood ahaantii bimacnaa dhibic siddeetan marka dee xabadda beedkii intaa ma gaadhaysa bay yidhahdeen rubcu diinaar ma gaadhayso marka xadiidku maxaa looga jeedaa lacana allahu saariqa yasriqu albaydata fatuqtacu yaduh taasi waxay u sababtay inay culamada qaarkood ka leexiyaan baydada in baydadii ukunta ahaydee la yaqaanay inay ka leexiyaan oo ku awilaan in looga jeedo baydat alxadiid yacni waxa weeye nooc xadiidka ka mida ah oo dagaallada iyo loo isticmaalo yacni markaa oo bayda carabta ay ku itlaaqi jireen walow sida tan iyana mashhuur u ahaane taa ay ku fasiraan waa weji weji labaad culamada qaar sidan bay u daayeen laakiin waxay yidhaahdeen fa tuqtacu yaduhu xaditaanka baydada uu xaday baa waxay u sababi kartaa inuu xaditaankii caadaysto marka dambe ma'aalkiisu wuxuu ku dambaynayaa siduu wax u xadaayo in gacanta la gooyo cala kulli xaal hadday dhacdo baydadooda inay qaaligarowdo oo dee ay iska yaraato oo dee ay gaadho waxaa dhici karta fii bacdi alaxyaan rubcu diinaarkaba dee inay gaadho qaacidada iqtisaadku maxay tahay shayga yaraadaa waa qaaligaroobaa shayga fara bataana waa jabaa dee baydadii hadday noqoto mid widhiid oo aada u yar waa dhici kartaa inay wakhtiyada qaar intay qaaligarowdo ay gaadho rubcu diinaar hadday saasi dhacdana laa ishkaal haddii kale waxay culammadu ku fasireen in laga tilmaamayo ma'aalkaas sidan ku dambaynaya laga tilmaamaya oo siduu wax u xadaayo oo markaysaa marba wax xadaayo ayuu marka dambe xaditaan nisaabkii gaadhaya nisaab asariqa ayuu xadayaa dabeedna ma'aalkiisu wuxuu noqonayaa in gacantiisa la gooyo ah, xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey wa annahu qaal iyo inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi lacana alla ha nacdalo man lacana kii nacdalaa waalidayhi labadiisa waalid kii nacdalaa alla ha nacdalo marka iyaduna waxa weeye waa lacnad la nacdalayo ciddii labadiisa waalid nacdasha nacdashii mar waxay noqonaysaa lacnadda lafteedii marna cayda ayaa lacnad laga tilmaamaya labada mid walba waa dhacdaa waayahay marka kii labadiisa waalid nacdala ilaahay nacdalo ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi xadiiskana muslim baa saxiixa kusoo wariyey walacana lacana allaahu man dabaxa ligayr illah ilaahay ha nacdalo kii markaa u gowraca allah cidaan ahayn kii wax u gowraca allah ha nacdalo isagana muslim baa saxiixa kusoo wariyey wa annahu qaal iyo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man axdatha fiiha xadaan aw aawa muxdisan man axdasa kii soo darrisiiya ama ku kastaoo soo darrisiiya fiiha madiine gudaheeda ku soo darrisiiya damiirka haadu wuxuu noqonayaa madiina xadaan wax soo darriyey oo bidca ah soo darrisiiya ama xadasan wax jinaayo oo weyn soo darrisiiya aw aawaa ama hooya muxdisan mid wax soo darrisiiyey hooya oo magangeliyo daafaca fa calayhi lacnat allahi waalmalaa'ikati ajmaciin muxdaan iyo muxdisan baa labadaba la dabdiyaa daalka in la kordhigo iyo in la hoos dhigo labadaba waa loo xarakeeyaa muxdisan marka la yidhaahdo waa shakhsigii soo darisiiyaa laga tilmaamaya faacilu lxadas ama faacilu ixdaas muxdasan marka la yidhaahdona waa shayga la soo darisiiyey laftiisi sida bidcadii oo kale uhooyey hooyey daafacay fa calayhi lacnat ullah korkiisa ha ku sugnaato lacnadda ilaahay waalmalaa'ikati iyo lacnadda malaa'igta wannaasi ajmaciin iyo dadko dhan lacnadoodu korkiisa ku sugnaato xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey marka man axdaa fiiha xadasan aw aawaa muxdisan bacdu ahlicilmi waxay u fasireen in laga tilmaamaayo bidcada bidcada shanigeedu waa wen yahay aad iyo aad bayna bidcadu u xun tahay haddii meesha bidcada lagu soo darisiiyey ay tahay madiinatu rasuul sala allahu aleyh wasalamna waa sii daran tahay sii darantah marka qofkii bidca marka waxa weeye kula yimaada ama cid bidca la timi daafaca oo soo hooya madiine keena oo dadka u xayaysiiya oo bidcadii shubahaad u raadiya ama qofkii marka waxawan ammaano oo marka waxawa tanwiihiya wuxuu soo gelayaa waciidka lacnada fa calayhi lacnat allahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin si kale culamada qaarkood waa u fasireenoo waxay u fasireen in laga tilmaamayo jinaayada sida qof baa wax dilay qof muslimoo xaqdarra ku dilay qofka hooyee daafacaa wuxuu soo gudagelayaa man axdaa fiiha xadasan aw awaa muxdisan facalayhi lacnat allahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey labada dabdi ee muxdisan iyo muxdasan waxa fiican muxdisan sababtu waxay tahay haddii muxdasan la yidhahdo xadaskii bay la macno noqonaysa laakiin haddii muxdisan la yidhahdo waa kala duwanaanaysaayo yacni bidcadiina waa la sheegay kii bidcada marka waxa weeye la yimina waa la sheegay marka waxay noqonaysaa bidcadii iyo mubtadicii labadaba in la hooyo in la diidaayo kaannahu bidcadu marka waxa weeye ay bidcadii meelay gashay odoola ayuu isagu hooyey oo daafacay oo yidhi marka waxa weeye may bidca ma aha ama waa xasano weeyi ama waa sidan weeye shubahaad u raadiyey daafacay yacni marka waxay noqonaysaa ruux bidcadii hooyey ila bidcadii buu daafacay hadduu bidcoolihii bidcada samaynaayey ee bidcada soo darisiiyey ama la imanaayey la daafacana waa sidii oo kale weeye haddii marka waxa kii muxdiskaa ah la hooyo waa koobsanaysaa bidcada lafteedina in la hooyey wa annahu qaal iyo in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allahuma alcan riclan wadakwaana wacusayata casaw allah warasuulah allaahumma allahow ilcan riclan nacdal ricli wa yo dakwaan wacusayata cusayata cusaya nacdal casaw allaha wa rasuulah waxay caasiyeen allah iyo rasuulkiisii xadiikanna bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa haadihi alaau qabaa'ila min alcarab kuwani waa saddex qabiil oo carab ka mida ricli iyo dakwaan iyo cusaya waa nimankii quraada laayey yacni niman baa markaa intay nebiga u yimaadeen calayhi asalaatu wasalaam bay dhagar soo maleegeen dhagar waxay yidhaahdeen yaa rasuul allahi waa islaamnay waxaanu doonaynaa qabaa'il badan baanu nahaye in dad diinkana bara aad nagu darto toddobaatan saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mida lagu dara waa kaxeeyeen meeshay deganaayeen qabaa'ishoodu bay geeyeen toddobaatankiiba waa dileen toddobaatankii saxaabada ahaa ee lagu daray toddobaatankiiba waa dileen markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam habaaray waa qunuuday salaadaha faralkaa gudahoodu ku habaari jiray salaadaha faralka ah ragcadda dambe ayuu ku habaari jiray bil buu qunuudayey wuxuu ku qunuudayey allaahumma alcan riclan wadakwaana wacusayata casabu allaha warasuulah ilaahay inuu nacdalo saddexdaa qolo saasuu ku habaariyey marka tacyiinkii la diidaayey tani soo geli mayso oo ricli iyo dakwaan iyo cusaya oo cisyaanku ka dhacay dee ashkhaas hadda mucayaniina ma ahee waxa weye waa khalqi badan waa dad badan weeye oo dee jariimadan iyo xumaantani ay ka dhacday marka kaannahu markaa wasfigii in lagu nacdaloo kale inay ka dhiganta mithaal kale aan soo qaatee markay culammadu ka hadlayaan masalan baabka tacyiinka kale ay ka hadlayaan waxay kala farqiyaan daa'ifo in la sheego iyo in ashkhaas la sheego masalan oo kale a'immada a'immadii salafka qaarkood waxay odhan jireen aljahmiyatu kufaar alraafidatu kufaar nimanka jahmiyada la yidhaha waa gaalay odhan jireen waa daa'ifadii jahmi ibnu safwaan ee bidcoolayaasha ahaa bidcada khatarta a ah la yimi alraafidatu kufaar nimanka raafidada la yidhaha waa gaalay odhan jireen a'immadii salafka qaarkood baa laga soo wariyey imaam axmed ibnu xambal iyo a'immo kaloo la mida haddana shakhsi kastoo dee jahmi u intisaabay ama u abtirsaday ama madhabkaas yacni wax ka mida haystay inay gaalaysiinayeen ma ahayn mid kastoo yidhahda jahmi baan ahaynaa kumay gaalnimo xukminaynin sida sheikhulislaam ibnu taymiya uu caddaynayo marka farqi wuxuu u dhaxeeyaa daa'ifadaasaa sidaasa in la yidhaahdo iyo tacyiinka hebel iyo hebel baa ah sidaa farqaa u dhexeeya farqi ayaa u dhexeeya hadda imaamu nawowi isagoo baabaystay baabu jawaazi lacni asxaabi almacaasi hayr lmucayaniin wuxuu haddana u arkaa allaahuma alcan riclan wadakwaana wa cusayata in mucayaniin aynay ahayn oo tacyiinkii marka aynay ku saabsanayn noocan waxay noqonaysaa min baabi alilaaq waatuu shaikhulislaam ibnu taymiya yidhahdo hunaaka farqun bayna alilaaqi waltacyiin farqi wuxuu udhexeeyaa ilaaqa iyo tacyiinka ayuu farqi udhexeeya waxyaalaha salafka laga soo wariyo o odhanaya ruuxa sidaa yidhaahdaa waa gaal waa hadallo xaq ah buuli ha yeeshee farqi wuxuu u dhexeeyaa itlaaq iyo tacyiinku u dhexeeyaa oo yacni hebel saasuu yidhoo waa gaal iyo waa kala duwan tahay marka la yidhaha man qaala kada faqad kafar ama man facala kada fahuwa kaafir yacni farqaa labada u dhexeeya nebigu calayhi salaatu wasalaam qabaa'ishan bil buu habaarayey uu ku qunuudayay salaadaha gudahooda ee saxaabadii fadliga badnayd ay ku daba tukanayeen ayaguna aamin lahaayeen ilaahu aqbal kadib waxaa soo degtay aayadda allah uu yidhi laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa inahum aalimuun ya adigu amarkiiyo tasarufkiiyo maamulka ma lihid shay kuma lihid allahna arrinkooda waa dib dhigayaa ama waa cadaabayaa ama waa ka toobad aqbalaya kadib waa ka toobad aqbalay waa soo islaameen marka ilaahay ciqaab kuma soo dejin ee waa ka toobad aqbalo waa soo islaameen halkaasna waxaa laga qaadanaya laga fahmayaa ducooyinka rasuulka sala allahu aleyh wasalam qaar adduunyada dee aan lagu aqbalin inay jireen walow haba yaraadaanbe ayaa laga qaadanaya oo lacnaddii dee nimankan kuma dhicin waa kaa ilaahay ka toobad aqbalay oo lacnadii laga baajiyey wa annahu qaal iyo inuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid allah ha nacdalo yahuud iyo nasaara ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid waxay ka yeesheen xabaalihii nebiyadooday ka yeesheen masaajid ka dhigteen masaabu lacni weeye xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waa lacnu bilwasfi waa sifadii in lagu nacdo lahaa waayahay wa annahu lacana almutashabbihiina min alrijaali binnisa iyo inuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam nacdalay kuwa isu ekaysiinaya ee min alrijaali xaalay ragga ka mid yihiin binnisaa'i dumarka isu ekaysiinaya waalmutashabbihaati iyo kuwa isu ekaysiinaya min annisaa'i xaalay dumarka ka mid yihiin birijaali ragga isu ekaysiinaya shabahaya yacnii labadaba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nacdalay oo raggu inay dumarka isu ekaysiiyaan ama dumarku ragga isu ekaysiiyaan midna ma bannaana wa jamiicu hadihi alalfaad erayadaa dhammaantood fi saxiixi saxiixay ku sugan yihiin alfaaddaa dhammaantood waxay ku sugan yihiin saxiixa ayay ku sugan yihiin bacduha fii saxiixay albukhaariyi wa muslimiin bacdi ka mida alfaadda ama axaadiistaas ka midii waxay ku sugan yihiin labada saxiix ee bukhaariiyo muslim wa bacduha fii axadihima bacdi axaadiistaa ka midna waxay ku sugan yihiin labada saxiix mid ka mida ayay ku sugan yihiin yacni culammadu markay itlaaqaan fi saxiix aan waxba la raacin kutub kaleoo saxiix lagu magacaabaa jira laakiin kutubtaa looma jeedo oo saxiixu ibnu khusayma iyo saxiixu ibnu sakan iyo saxiixu ibnu xibbaan iyo yacni waxa weeye mustadraga xaakim iyo yacni marka haddii saxiixa la itlaaqo iyaga ku dhici mayso laakiin fii saxiix ibni khusayma waa muqayad ibnu khusayme saxiixiisu ku sugan yahay haddii la yidhaahdo taasi waa ka duwan tahay laakiin haddii al la geliyo fi saxiixi la yidhaahdo ama bukhaariiyo muslim bay ku dhicaan midkood bes ya itlaaqaasi wuxuu ku gaar yahay marka sida loo itlaaqo inuu ama labada saxiix ku wada sugan yahay ama midkood ku sugan yahay ama midkood ku sugan yahay intabana waa loo isticmaalaa fi saxiix inta la yidhaahdo in looga jeedo bukhaari iyo muslim ama looga jeedo bukhaari keliya ama looga jeedo muslim keliya waana sida sheikhu u isticmaalay wa qasadtu likhtisaara bilishaarati ilayha waxaan uga jeeday uun soo koobis baan uga jeeday tilmaantaa tilmaamayo axaadiistaas oo bimacnaa axaadiistii maan sirdin oo siday ahayd uma keenin anoo marka waxaweye mid walba masdarkiisa gaarnimo u sheegaaya iyo saxaabiga soo wariyey iyo lafdigiis ee darafkiisu ishaaray xataa hadduu dheeryaho dhowr waxoo la nacdalayo koobsanayo mid ahaan ayuu sheegaya mid ahaan ayuu ku kaaftoomay waa tambiihun ku baraarujinay wey wainamaa qasadtu likhtisaara bilishaarati ilayha ikhtisaar ama alikhtisaar laam hoos dhiga maad ahrinaysa alikhtisaar odhan mayso hamsada qaci kaa noqonaysa marka taasi waa khalad wainamaa qasadtu likhtisaara bilishaarati ilayha wasaadkuru waa sheegi doonaa mucdamahaa badankooda fii abwaabihaa baababkoodaan ku sheegi doonaa min hada alkitaabi calay abwaabtaasi ka mid yihiin kitaabkan in shaa allahu tacaala hadduu allah doono khulaasada hadalku waxauu yahay lacnaddii mar waxay ku saabsan tahay shakhsi mucayan ah cid mucayanay ku saabsan tahay marna waxay ku saabsan tahay itlaaq yacni sifadii lagu itlaaqaayo ciddii markaa lacnadda sababteeda la timi sababtii lacnadda lagu mutaysanay la timi ayaa la itlaaqayaa sifadoodii ka ribada cunay ka rashwada cunay ka laaluushka cunay ee qaatay ka waalidadii nacdalay wahaakada waxay noqonaysaa noocii marka waxa bil bilwasfi in lagu nacdalayo sifadaasna waa sifo lacnad lagu mutaysto sifo lacnad lagu mutaysto weeyaan marka taas iyo inay kala duwan tahay tacyiinku ayaa laga tilmaamaya taasaa looga jeeda halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka